بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عقد كل waaweyn التaqطaa في أول الكلمة laba waaw oo kasta oo kelimada awalkeeda ku kulantaa qulibat الأولى minهmaa min alwaaweyni midda hore oo labada waaw ka mida hamزatan hamزa loo rogaa kelimada awalkeeda haddii laba waaw ay noqdaan wuxuu leeyahay waawda hore waa in hamze loo rogo qulibat اluulaa minhumaa hamza labada waaw midda dambe maahana midda hore waa in hamze loo rogo waxaa laakiin shardi ah labada waaw oo kelimada awalkeeda ku kulma midda dambe inaysan noqonin munqaliba can alifi faacala faacala alifteeda waa inaysan kasoo gadoomin bi hada alqayd haddii ay noqoto munqaliba can alifi faacala loo rogi maayo sidoodaa loo dhaafaa markaas tusaale ahaan wuuna noo sheegi doonaa musanifka waacada soo faacala ma aha aliftan oo waawda ka dambayda haddii ficilkaas aan u dhisno limaa lam yusama faaciluhu waw soo isu rogi maydo waacada mabni limaa lam yusama faaciluhu haddii laga dhigo wuu cidda soo la dhihi maayo oo alifta maxaa waaw loogu rogay sabab lindimaami maa qablaha waawda haddii waxaan ula jeeda alifta haddii dam ay ka horeyso waw soo isuma rogto aliftii marka haddii waawdii hore la goday waawbay isu rogtay markaasa waxaa wuu wuucida laba waaw baa marka waxay ku kulmeen kelimadahe awalkeeda laakiin midda labaad waxay bedel ka tahay aliftii faacala bay bedel ka tahay hadda la dhihi maayo marka uucida maya labadaba sidooda u dhaafee wuucida aa leedahay wadalika naxwu taxqiiri taskiiri waasil waasil oo la taskiiriyey iyo wajamcihi oo la tagsiiriyey waasil waxaa leedahay uwaysil sidaasaa leedahay uwaysil asalkiisana wuxuu ahaa wuwaysil buu ahaa waasil wuwaysil markii la yidhaahdo hala hala taskiiriyo xarafka ugu horeyso in la goda ma aha waasil buu ku ahaa waxaa rabta inaad taskiirido xarafka u horeyso inaad goddo ma aha markii aad goddo aliftiima sideeda ay u joogee may waa inay isu rogto maxay waawaa inay isu rogto waa markay isu rogto kadib yaa-u ayaa waxay noqonaya taalid ku dhawaaqa markaas wuwaysil wuwaysil waa kaas ah wuwaysil saasuu noqday alif marka midda hore labada waa midda hore hamse u rog maxaa leedahay uwaysil saasuu kugu imaanaa jamacana waasil buu ahaa waasil haddii la rabo fawaacil in lagu jamciyo ama facaalila in laga dhigo in la yidhaahdo waa waasil waa in la dhaho waa waasil laba waaw baa marka kelimada awalkeeda ku kulmay midda hore amse urug maxaa leedahay awaasil taskiirka sababta alifta waaw loogu raga waan fahnay waa lindimaami maa qablaha jamacan aliftiisa maxaa waaw loogu ragay ilaan damo kama horeyso maxaa waaw loogu rogay ya tusaale ahaan maxaa loogu rogi waayo waa yaasil maxaa loo dhihi waayo waa waasil maxaa loo leeyahay waa xamlan ala cala taskiir jamacaan rogitaanka aliftiisa waaw loo roga waa xamlan cala taskiir taskiirka lagu xambaara marka taskiirkana mar baa lagu xambaaraa jamcana mar baa lagu xambaaraa qayb ka midana waa soo aragnay waysil wa awaasil walaslsalku waxaa wawaysil waw wawaysil wa wawaasil saasuu ahaa waawda horeed waa walcadafkii ah wawaasil faqulibat اluulaa labada waa midii hore hamsatan hamsaa loo roga karaahiyatan nicid darteed liijtimaaci lwaaweyni labada waaw inay ku kulmeen fii awali اlkelima faamaa qowluhu subxaanah maa wuuriya canhumaa min sawaatihima wixii laga asturay oo cowradooda ah wuuriya fa inamaa saxa daalika kaas wuxuu u ansaxay waawda hore sababta hamso loogu rogi waa inuu ku sheegu rabaa لأنa الwaaw الثaaniya maxaa yeele waawda labaad maddatun waa madduu kuleeyahay wuuriya markii la yihahdo waawda labaad madda soo ma aha لأnnaha saakin oo qablahaa dama laakiin kuwii aan hamsada aan u rogaynay waawdooda labaad madda miyay ahayd mase mutaxarikay aheed ya waa waasil iyo wawaysil waawda labaad hal hiya madda madda miya madda ma aha ila xarafku wuxuu mad noqon karaa markuu saakin yahay xarafu mujaanisan uu ka horeeyo markaasaa mad la dhihi karaa haddoo kale marka waa leeyahy waa xarfu cilla ee mad lama dhihi karo idan haddii waawda labaad madda ay noqoto waana midda kasoo gadoonta alifu faacala eh hadday sidaas noqoto midda hore hamdo loo rogi maayo laakiin hadday mutaxarika ay noqoto sida wawaasil iyo wawaysil qulibat اluulaa minhumaa hamza fainamaa saxa dalika liana alwaaw ahaaniya madda wahiya badelu alifi waaraytu waaraytu waan asturay waan qariyay alifteedii bay bedel ka tahay falamaa lam talzam waawda markaysan laazimin kelimada lam yakun bihaa ictidaadun lama tirsanin waawda kelimada ma laazimee wuuriya waawdaas labaad laazima miyaa ilaan waan bedeli karaa maxaan dhihi karaa waaraa sooma dhihi karo idan waawdaani laazima ma aha sababtoo alif ah baan ka dhigi karaa ficilka hadduu noqdo mabni lilmacluum haadihi lwaawa ma laazimayso alif baysu rogeen markii mabni limaa lam yusama aa ka dhigto markaas waawda imaanay idan waawdan wuxuu leeyahay bacdamaa laazima aysan ahayn lam yakun biha ctidaadun la tirsama ayuu leeyahay amaa markay jamca ku jirto jamcu tas jamcu tagsiirka waa sidaas tasgiirka markay ku jirtana waa sidaas wa min almahmuusi midkii la mahmuuska laga dhigay waxaa ka mid oo ah, midaalkaas soo sheegnay qowlu shaacir laba waaw oo kelimada awalkooda intay kulmeen midii hore hamse loo rogay ilaan qaacida hanta soo sheegnay laakiin ma inaan sheegin shaahid shaahidkii qabsa marka waa kana eh. qowlu shaacir baa ka mid ah darabat sadrahaa ilaya wa qaalat yaa cadiyan laqad waqadka alwaaqi bay tidhaahday darabat sadrahaa xabadkeeday garaacday ilaya xaggayga usoo garaacday kan ayadoo iisoo socota wa qaalat waxay tidhi yaa cadiyan cadiyow laqad waqadka lawaaqi alla ilaa kuwa wax ilaaliyaa ku ilaaliyey kuwa wax dhowraa ku dhowray alawaaqi asalkeedu wuxuu ahaa alwawaaqi saasuu ahaa waa jamcu waaqiyatin marka wawaaqin baa laga dhigay sida wawaasil oo kale kadibna tii hore waxaa loo rogay maxay hamzo waxay noqotay awaaqi laqad waqadka alawaaqi walaslu asalka wuxuu ahaa alwawaaqi jamcu waaqiyatin waaqiyatin jamaceeda waaye daaribatin oo dawaarib uu jamciyo kale waaye ka caafiyatin wa cawaafin sida caafiyatin baa cawaafin loogu jam loogu jamciyo faacila fawaacil baa hadda lagu jamciyaa alcaafiya hiy اlati taطlb الriزqa waxaa arsaaqda raadsanaya waxaa la yihahdaa caafiya marka cawaafin baa lagu jamciyaa yaa cadiyan miqyaasa mise waa shaad yaa cadiyan in la dhaho shaad maxaa raba inuu dhaho yaa cadiyu inuu saas dhaho qofkan shaacirkaa saasaa laga rabay yaa cadiyu marka laba dhinacba shuduudku waa uga jiraaho wuu nasbiyey mufrad calamana haddii munaado ogolaadee mansuub ma aha ee waa madmuum waaye marka labaadna wuu tanwiiniya de tanwiinna ma uusan wadanin marka tanwiintana waa shaad fatxuhuna waa shaad waa yaa cadiyu bigayri tanwiini saasaa la rabay fain tawasadat ilwaawaani labada waaw hadday dhexda galaan saxataa labadoodu ansaxayaan labadii waaw oo awalkaaha galeen la yidhaahdo ay dhexda galaan midna hamsada loo rogi maayo wadalika qowluka fi nasabi ilaa nawaa tuulo nawa la yidhaahdo haddii aada u abtirine wahawa wanaxwihima waxaa leedahay nawawiyun wahawawiyun saasaa leedahay nawawiyun soo laba waaw kuma aysan kulmin midda hore hamdo loo rogi maayo sideedaa u dhaafee sababtoo dhexday galeen waa meesha imaamu nawowi uu nisbo sheegto nawaa shaamay ku taallaa wanisbatu ilayha nawawiyun alimaamu nawowi mar marna alifaa la yska raaciyaa laakiin raacinta la raacina alifta qiyaas ma aha dadka qaarkooda waxay dhahaan alimaamu nawaawi alifaa la raaciyaa dadki sidaas yeela waxaa ka mid ah alimaamu suyuuti markuu kitaabkii taqriibka uu sharxay musطalaxu xadiidka muxuu bixiyey tadriib raawi bsharxi taqriib he annawaawi ilan raawi iyo nawaawi waxaa la rabaa inay isleeyihin ha fadcigaa laga rabaa marka haddii la yidhahdo bisharxi taqriibi nawowi iyo raawi sajci ma noqon kartaa sajci ma noqon karto sidaasuu marka ka dhigay ciqdun buu yihi idaa kaana qabla alifi taksiiri alifu taksiirka hadduu ka horeeyo wa bacdaha iyadana uu ka dambeeyo xarfaa cilatin laba xarfu cilo wajawara maa bacdaha midda labaad oo dambaysa oo alifta ka dambaysana uu la deris noqdaa arafa arafka uu deris la noqdo quliba alxarfu laakhiru aakharu buu noqon laakiin alaakhiru midka dambe oo min almuctali hamzatan hamza loo rogaa wadalika naxwu awaa waaye alifu taksiir waa alifta loo yaqaano alifu jamci laqsaa aljamcu alaqsaa waa jamcii mafaacila iyo mafaaciila la dhihi jira markii naxwaha la joogo facaalila iyo facaaliilana waa la lahaa alifta ku jirtaa waxaa loo yaqaanaa alifu jamci laqsaa ilan waa jamcii jumuucda ay ku dhamaa jirtay haddii aliftaas waaw ay ka horeyso tusaale ahaan waawna ay ka dambayso alifu tagsiirkii marka waawna way ka horeysaa waawna way ka dambaysaa waa meeshuu ku le idaa kaana qabla alifi taksiiri wa bacdahaa xarfaa cilatin alifu tagsiirka haddii xarfu cillo uu ka horeeyo xarfu cillana uu ka dambeeyo sida laba waaw oo kale ama laba yaa oo kale ama waaw iyo ya midka dambe xarfu cillaha dambe oo alifka ka dambeeyana darafkuu daris la noqday asagu daraf ma ahan oo kelimada darafka uma xigo laakiin hal xarafaa darafka ka xiga markaas haddii hal xaraf uu ka xiga waxaa la yihahda wajaawara daraf darafkuu deris la noqday macnaheedu wuxuu yahay aliftan xarfu cilihii ka dambeeyey baa hal xaraf wuxuu kasii xigaa xagga darafka quliba alxarfu laakhiru midka dambe oo min almuctali muctalkii hamzatan hamza loo rogaa xarfu cilihii marka alifu tagsiirka ka dambeeyey oo darafka deriska la noqday waa in hamze loo rogo sida awaawil oo kale oo jamcu awal ah awal baa la jamciyey markaasaa waxaa lagu jamciyey awaawil awalna haddee waa wasankiis waa afcal waa sida aswad oo asaawid lagu jamciyey oo kale akbar oo akaabir lagu jamciyey oo kale marka wuxuu ku yimid maxay awaawil alifutaksiirka tagsiirka waawna way ka xagaysa waawna waa ka dambaydaa soo ma aha waawda ka dambeysa hal xarafaa darafka ka sii xiga waa xarafkee laamta aliftaas waawda ka dambeyda waa in marka hamze loo rogo yacni waa midda darafka dariska la noqota waa in hamze loo rogo marka waa in la yidhaahdo awaa'il waa in saas loo dhaho وجاور ما بعدها طرف قلب الحرف الآخر من المعتل همزة وذلك نحو أوائل أصلها أصلkeedu أواawil saasuhaa فلما اkتنفت الألف ألفtii markay labada dhinac ka mareen alwaawaani labada waaw labada waaw markay alifta labada hareere ka mareen وaqarبت الأخرى mida dambana min الطرفi طرفka ay ka agdhowaatay ila laam keliyaha ka xigtee qulibat hamza midii dambe hamza loo rogay oo sababtu maxay tahay hamze sababta loogu rogaa maxay tahay waxay yidhaahdeen waawdan dambe darafka inay dhacday ay ka dhigan tahay bacda alifin zaa'ida alif zaa'ida ah ilaan darafka waa ka agdhowdahay hadda daraf ma dhicin laakiin liannahaa qariibat min adaraf bacda alifin zaa'ida waawda iyo ya-da haddii darafka ay dhacaan bacda alifin zaa'ida maxaa la samay jiray hamse ma loo rogi jirinoo waa sidii kale cilladaas awgeedaa marka hamse loogu sida kisaa iyo binaa iyo caطaa iyo ridaa oo kale wixii ku jiray oo kale waay labadii waaba marka waa kuwaasa wakadalika waxaa la mida cajilun wa huwa alfaqiiru qofka faqiirka baa cajil la dhahaa wa cayaa'ilu iyo cayaa'il alifu taksiirkii labada dhinac marka waxaa ka maray maxay laba ya asalkeedu wuxuu ahaa cayaayilu ya-da dambe markaan soo rog cayaa'ilu wasayiqa asayiqa waxay yidhaahdeen hiya anaaqatu alatii yastatiru biha assaa'idu can saydi waa hal loogu talagalay in lagu ugaarsado marka intuu soo wato hashiisa ninka ugaarsanaa markuu rabo inuu ugaarsado buu hasha ku gambanaa hashuu isku qarinaa ugaartu marka hasha keliya ujeedaan qofkiima jeedin qofka dee ujeedi lahayen waa kadidi lahaayeen marka neefkan keliyaha meesha iska fadhiya intay fiirfiirinayaan buu intuu qaatuu ku dhufanaama fallaartii wuxuu sitay ashaasaa waxaa la yidhaha sayiqa asalkeediina wuxuu ahaa saywiqa saywiqa markeedu saasuu ahaa wa sayaa'iqu asalkeedana wuxuu ahaa sayaawiqu buu jamaca ahaa sayaawiq aliftii marka labada dhinac waxaa ka maray xarfaa cilatin oo kan hore uu yahay ya kan dambena uu yahay waaw hada madhabu اlkitaab hada madhabu saaxibi اlkitaab saaxibu اlkitaab madhabkiisa waa kan saaxibu lkitaab waa siibaweyhi ila alkitaab haddii la idlaaqo naxwi sarfi la joogo waxaa loola jeedaa kitaabu siibaweyhi baa laga wadaa madhabka siibaweyhi wuxuu yahay alifu taksiir laba xarfu cila hadday labada dhinac ka maraan in midka dambe loo rogu hamso labada xarfu ila laba waaw ha ahaadeen laba ya ha ahaadeen waaw iyo ya kay doonaan ha noqdeen isku mid inay yihiin sababtoo ah culayska ka imaanaa labada waaw mid lamida wuxuu ka imaanaa labada ya iyo ya iyo waawda wa abulxasan abulxasan alakfashna yukhaalifuhu siboy wuu khilaafsan yahay falaa yuhmisu hamse ka dhigi maayo ilaa fi lwaaweyni jamiican khaasa labada waaw hadday wada jiraan oo ay kulmaan markaas keliyuhu midda dambe hamze u rogaa awaa'il oo kale wuxuu leeyahy waa sax midda dambe waa in loo rogo maxay hamso oo awaa'il la yidhaahdo amaa cayaayil wuxuu leeya waa in sideeda loo isticmaalo sayaawiq ayadana waa in sideeda loo isticmaalo midda dambe wuxuu leeyahay hamse loo rogi ma ilaa laba waaw inay yimaan laba iyo hadday noqdaan maya yo iyo waaw hadday noqdaan maya fain taraakhaa hadduu ka dheeraado xarfu cillihii aarafa arafka hadduu ka dheeraado bixaajirin inuu la soomu jeedo bixaajizin ayadoo xaajis kale uu ka xigsaday saxa fi lqowleyni laba fi lqowlayni jamiica labada qowl baa ku ansaxaa xarfu cillaha hamsada loo rogaya darafka waxay ahayd inuu ka xigo maxay hal xaraf haddii laba xaraf ay ka xigsadaan wuxuu leeyahay hamse loo rogi maayo waana laysku waafaqsan yahay siibaweyhi iyo akfash waa isku waafaqsan yihiin wadalika naxwu tawaawiis oo kale waa jamcu taawuusin waa shimbirka soomaalidu daa-uuska ay dhahaanoo quruxda badan marka la jamciyaa tawaawiis lagu jamciyaa alifu tagsiirkii horeyna waxaa ka xiga waaw gadaalna waxaa ka xiga waaw laakiin waawdaas xagga dambe ka xigtaa darafka mujaawir lama aha sababtoo ah laba xaraf baa darafka kasii xigta waa labadee waa siinta iyo ya saa daraaddeed marka dawaa-iis ha dhihin waawda sideeda u dhaaf dawaawiis dheh wa nawaawiis oo jamcu naawuusin ah annawaawiis waa maqbaratu nasaara maqaabiru nasaara baa waxaa la yidhaahdaa nawaawiis waxaa ka sii xiga markaa darafka waxaa kasii xiga ya iyo siin soo ma aha sida midii horeo kale fa amaa qowlu اaakhar ninkii shaacirkaa qowlkiisa miya wakaxala اlcaynayni bilcawaawiri uu yidhaahday wakaxala wuu kuulay alcaynayni labada indhood wuxuu ku kuulay bilcawaawiri cawaawir buu ku kuulay alcawaawiru waa jamcu cuwaarin wa huwa wajacun yusiibu اlcayna waa cudur indhaha ku dhacaa oo qofku habeenkii uusan la seexo karin cudurkii marka indhaha ka galay wuxuu ka soo qaaday inuu yahay indhakuul indhakuulsha siday ushay ugu dhegan tahay oo kale soo udur cudurka kuma dhegana sidii uu ka soo qaaday alcawaawiri alifu tagsiirka waawna waa ka horeysaa waawna waa ka dambaysaa waawda ka dambaydana mujaawiratun liaraf darafkay daris la tahay sida hadda muuqato soo maaha oo ra keliyaha ka xigta xagga darafka maxaa hamse loogu rogi waayey inuu takhriijiyuu rabaa oo loo dhihi waayey waka xalal alcaynayni bilcawaa'iri maxaa loo dhihi waayey fainamaa saxat ilwaaw waawda dambe waxay u ansaxday oo hamse loogu rogi waayey liannahu araada shaacirku wuxuu rabay alcawaawiiri buu rabay alcawaawiiri haddii la yidhaahdo waawda alifta ka dambaysaa xagga darafka waxaa ka xigaya iyo ra marka inay ansaxdo waa hee waa gar alcawaawiiri waawadeeda dambina ansaxda waa gar ilan dawaawiis iyo nawaawiis bay la mid tahe facadafa alwaawawdi buu jaray daruuratan liajli daruuratin buu jaray wahuwa yuriiduhaa isagoo haddana niyeysan inay joogto sababta markay u ansaxday waawdaani darafkaa waxaa ka xiga laba xaraf laakiin labada xaraf midna waa joogaah waa lagu dhawaaqaa midna waa muqadar liajli daruuratin buu meesha uga tegay laakiin fahuwa kalmawjuudi haddii marka laba xaraf darafka ay ka xigaan waa inay he ansaxdo ciqdun buu yidhi mataa matactallat markii ay jirato matactallat markii ay jirato caynu ficlin ficil cayntiis fawaqacat bacda alifi faacilin faacil alifteeda ka bacdin caynta ay dhacdo humizat ay qulibat hamza hamza loo rogaa albatta gebi ahaan lictilaalihaa maxaa yeelay way cilaysan tahay ficil muctallulcayni ah ama muctalulcayni bilwaaw ha noqdo ama muctallulcayni bilya ha noqdo isimkiisa faacil hadduu faacil ku yimaado cayntaas waa in hamdo loo rogo xamlan cala alficli ayadoo ficilka lagu xambaaraa wadalika naxwu qaama cayntaasoo lama iclaalin asalkeeda qawama bay ahayde eh isimka faacilna waa in lagu ilaaliyo fahuwa qaa'imun waa in la yidhaahdo asalkiisana muxuu ahaa fahuwa qaawimun buu ahaa markiisii hore waawdii marka hamza loo rogay liictilaalihaa fi اlasli oo ficilka ah wa saara waa socday fahuwa saa'irun asalkeedii maxay ahayd fahuwa saawir mase saayir saayir liannahu min saara yasiiru wa min asayri caynulkelimaha waaya wahaaba wuu cabsaday fahuwa haaibun asalkiisa muxuu ahaa fahuwa haajibun liannahu min alhaybati haybad baa laga keenay fain saxat hadday ansaxdo cayntii fi lficli ficilka dhexdiisa hadday ku ansaxdo saxat fi smi lfaacili aydan ismka faacilna ku ansaxee saas ma idiin qorna soo maaha fain saxat fi smi lfaacili aydan bisoo idinma qorna waa inaad marka ku saxatiin waaye fa in saxat hadday ansaxdo alcaynu cayntii fi lficli ficilka dhexdiisa hadday ku ansaxdo saxat fi ismi اlfaacili aydan isimka faacilna waa ku ansaxee taas marka maxay ku tusinee rogitaanka waawda ama ya-da hamse loogu rogaa fii qaa'imin wasaa'irin wahaa'ibin inuu yahay xamlan cala alficli saas daraaddeed wuxuu leeyahay cayntu hadday ficilka ku ansaxdo oo aan la iclaalin isimka faacilna lagu iclaali maayo mar marka isimka faacil wuxuu ku xihan yahay ficilkiisa ficilkiisa haddii la iclaaliyo cayntiisasna waa in la iclaaliyo hadduu nabadgalo isna waa inuu nabadgalo wadalika naxu cawira ilbuu beelay fa huwa caawir marka cawira waawdeeda lama iclaalin oo caara lama dhihin sababta loo dhihi waayin waa soo marnay wawdaysa ma nabadgelin ficilkuma nabadgelin isimka faacilna fa huwa caawid baa leeda waxawila ishii baa wareegatay fa huwa xaawil waa la mid aydana wasayid albaciiru fa huwa saayidun غayra mahmuusin mana la hamsiyeynaayo marka sayid albaciiru waa cudur baa ku dhacay cudur geela ku dhacaa waxaa la yidhaha sayid albaciiru fa huwa saayidun غayra mahmuusin mana la hamsiyeynaayo wallahu aclam halkaas ka jiro